بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku soo guda jirnay baabkii baabu beyc اlusuuli wاhimaar <clears throat> waana dersigii shan iyo toddobaatanaad ee kitaabkii atanbiih oo ka bilaabmaya qowlka uu leeyahay raximah اllahu tacaala wain kana hamarata takhruju fii nawrin ثuma yتnاثر عnه النwr kالmشhmش والتفاح fahiy kaثmرة النخل in dahara dalika aw bacduhu fahiya lilbaa'ic wain lam yadhar minha shayءu fahiya lilmushtari aw fahuwa lilmushtari wa qiila inaha lilbaa'ici fi lxaalayn waxaynu ku guda jirnay midhihii axkaamtooda iyo marka ay geedka tabac u noqonayaan iyo markaanay u noqonayn marka geedkii la iibsado waxaynu ka soo hadalnay midhihii timirta iyo sidoo kale midhihii ama yani ubixii wixii ubaxa ahaa ee ubax ahaan loo doonayey waxaynu ka soo hadalnay midhihii toos toosuunu soo baxaye aan midhaha lahayn aan lahayn ubaxa lahayn waxaynu ka soo hadalnay midhihii qolofta lahaa ee qoloftuni soo baxaysay waxaa halkan uu ka gelayaa qeyb kale oo midhaha ka mida ah, wuxuu yihi in kaana geedkan midhihiisu hadduu yahay hamaratan miro takhruju fii nawrin ubax ka soo dhex baxda huma yatanaaharu canhu nawru kadibna uu ka daato ubuxu mishmishi sida bahalkaa mashmashka la yidhaahdo iyo watufaaxi midhaha tufaaxa la yidhaahdo fa huwa haddaba noocani ka hamarati nakli wuxuu la mid yahay uun midhihii timirta in dahara daalika haddii uu soo baxay waxaasi waxaa soo baxayaa waa maxay waa midhihii markaasaa weliba ubaxiina ka daatay aw bacduhu ama qayb soo baxday fa huwa lilbaayic marka sheekhu in dahara daalika buu cabiray hadduu muuqdo marka hadalkiisa dee ubixii loo celin karaa ila midhihii timirtu iyadoon midho jirina ubixii uuni uu jiro oo deetana ubixii la tallaalay waqtigii tallaalka uu gaadhay ayaynu mushtariga ama iibsadaha sii maaraan waxaan ujeedaa baa'ica ama iibiyaha aynu u reebaynay haddii aanay tallaalka gaadhinna waxaynu siinaynay iibsadaha markaa tanna inuu hadalkiisi waxaad moodaa uu leeyahay haddii midhihii ubixii uu soo baxay uu muuqday in sidaa la yeeli laakiin saas maaha in dahara daalikadu waxa weeye waa in haddii midhihii soo baxeen soo muuqdeen oo midhihii guntamay weliba intaasi kuma fille e wa tanaahara canhu nawru wey marka fa in dahara daalikada haddii waxaasi muuqday waa waxa aynu sheegnayoo madkuurkao dhan u celi deetana in midhihii soo baxeen ubixiina ka daata hadday intaasi isla dhacdo ama qeyb ka mida midhihii ay sidaa noqoto fa huwa lilbaa'ic markaa midhahaasoo dhan waxaa la harhaya iibiyihii iibsaduhuna yeelan maayo geedkunbuu qaadanaya haddii aanay midhahaasi heerkaa gaadhin oo hadday doonaan midhihii haba soo baxaane laakiin weli ubixii baan ka daadan waxa markaa iska yeelanaya mushtariga iyo iibsadaha oo sidii midho markaa isagu intii uu la wareegay soo baxay oo kale baa laga dhigaya weji kalaa odhanaya inahaa lilbaa'ici fi lxaalayni xaalaynka la sheegayo waa qabla tanaasuri wa bacdahu weeyaan mar haddii midhuhu soo baxeen ubixi ama ha ka daato ama yaanu ka daadane kol hadday midhuhu markii geedka la iibinayay jireen baa'ica iskale buu qiilkani mushtarigu wuxuu yeelanayaa un midhihii milkigiisa ku soo baxay laakiin midho isaga hortii soo baxay iibsaduhu yeelan maayee kol hadday midhuhu jireen iibiyihiibaa iskale ama markaa tanaasur ha jiro oo ha ka daato ubaxu ama yaanu ubaxu ka daadan xaalayka la sheegaya marka waa halka marka kaa hore ayaa dee muctabadkiio haddii labada laysla helo in midhihiina soo baxaan ubixiina daato oo daadashadan ubaxa ayaa waxaa laga dhigayaa sidii tallaalkii timirta oo kale kaana halkaasuu kaga baxay qayb kale ayaa la gelayaayo waxaa laga goostaa aanu midhabo ahayna caleen uu yahay wuxuu yihi wain kaana thamaru geedkan waxaa laga goostaa hadduu yahay waraqan caleen hadduu yahay midhabo looma korsade eh ama looma dhaqda geedkane geedka waxaba loo dhaqaaleeyaa oo loo maaragtay eh, beertaa si caleen looga goosto ka tuut waaba sida geedkan tuutka la yidhaa ee fiintada werihiisa laynooga sameeyo eh, dee waxaa maqsuud ahba caleentiisa lafteeda oo tuutka caleentiisa dixigan ama diirtan diirtan laga maaragtay keenta xariirta ayaa dee la saarayaa diirtiibaa cunaysa diirtii markay cunto xagga dambe waxay ka sii daynaysaa khaydkii xariirta ahaade oo geedkana la saarayaa diirtan caleentana maaragta caleentana maqsuuda oo caleentan lafteeda ayaaba wixii la raadsanayay haddaba hadduu noocaa yahay oo caleentii ay tahay ka waran haddaba geedkii wuu iibiyey dee caleentiina wuu leeyahay caleentiisiina waa tan la raadsaday sidii midhaha loo raadsaday iyado lafteedii ay dee qiimaha leedahay diirtan korinayso haddaba caleentaa marka la iibsanayo muuqata yaa ale baa la isweydiinaya illa waa qaabkii midhahoo kale iyada lafteedii maanta loola dhaqmayaa faqad qiila waxaa la yidhi buuri waa wejiye inahu shaanigu wuxuu yahay ama maaragtay waraqani ama caleentani in lam yatafatax haddii aanu ballaaranin oo aanu furmin de marku calaamtul marka horrey soo isku yar duuban tahay marka haddaanay kala bixin buu yidhi fa huwa lilmushtari waxa leh iibsadaha haday isku duuban tahay caleenta isku duuban ee weli aan kala bixin ee urdinka markaasuu soo baxday waxa qaadanaya iibsadaha wa in tafataxa wixii laakiin ballaadhaya kala furmay fa huwa lilbaayici waxaa la haraya iibiyihii geedka iibiyey sidaasay qola tidhi oo de waxay uga qiyaas qaadanayaan midhihii geedaha kale sidaasoo kale aynu lahayn wa qiila waxaa la yidhi waa sida saxda ahe huwa lilmushtari bikulli xaal waxaani waa caleena caleentuna geedkii bay ka mid tahay midha maahe mar walba iibsadaha caleenta qaadanaya axkaamta aynu sheegayna waa midhaha uuna xadiiskuna uu ku soo aroore laakiin caleentu sideeda geedkay uga mid tahay caleeni geed kama hari jirin markaa ama caleen maqsuuda ha noqoto ama yaanay noqonine mar walba caleenta mushtarigaa iskale oo geedkii unbay kamid tahay kaasaana muctamadkii halkaasaynu kaga baxaynaa midhihii noocyadoodii kala duwanaa markay geedka raacayaan iyo markay hanay raacay waxaa hadda la gelayaa dhul beeran haddii la iibiyo ka waran dhulka waxaynu hore usoo aragnay maxaa raacayay haddii dhul la iibiyo maaa maxaa soo gelaya dhirta iyo iyo dhismihii dhiski iyo dhirtu way gelayeen waayo haddaba ka waran saracii biqilka ahaayee gelaydii aad intood ku daadisay soo biqishay ee soo fiishay ama soo weynaatay dee weli laakiin aan muxuu ahaaye midhaynin ama hadday doonto midhaysayba dhulkii haddaad iibiso ma raacaya maaragtay dalagaasi ma raacaya mise ma raacaya buu ka hadlaya wuxuu ihi in baaca arda dhul hadduu iibiyo wa fiihaa zarcun zarac ku yaallo galay baabaad ka beertay ama digir ama wax lamidoo dee hal mar la goosto aan geed ahayn hadhaya zaracaasoo laa yuxsadu aan la goosan ilaa maratan hal marun mooyaane di marka waktigiisuu gaaro hal mar marun la goosanaya geed hadhaya oo mar walba midaynaya aan ahayn lam yadkul izarcu fil lbayci saraca noocaasi iibka geli maayo waar beertaadan iga iibi buu ku yidhi beertii baad kala iibsateen masracadii beertii de waa dhulkii baad ujeedaan hadhow baad adigu dalagii dee goosatay aad adigoo goranaya markaasuu ku xaggeed sodigi iga iibiyey taanuu dhulkaan kaa iibiyey baad leedahay anigu beerta dhulkaa beerta aan kaa iibiyey ma waxaan kaa iibiyey baa ku yidhi dalagga ku yaala haddii damb haddii laga wada hadlo waynu sheeg haddii dalagga la yidhahdo ii raaci haddii la yidhahdo kuuma raacinayo dee warku waa cadi laakiin marka uun duubduubkan un la iibiyay ee aan la soo hadal qaadin had iyo jeer markan aynu ka hadallaa hadday midhihii tahay ma raacayaan aynu leenahay haddii geedkii dhirtii iyo dhismihii ma raacayaan aynu leenahay waxaasoo dhammi waa markan hadalku duuduubnaaye aan la faahfaahin saas wey wuxuu yidhi wain kaana waxaan meesha ku yaallee saracii haduu yahay yujazu maratan bacda ukhraa wax kolba mar la goosto haddana soo baxa uu soo baxaa intaasaa la goostaa haddana uu soo baxaa waa la goostaa haddana uu soo baxaa ilan waxyaalihii geedyarihii qaar baa noocaasa geedihii yaryaraa qaar baa noocana haddaba kaas ka radbati buu yidhi radbadani waa wax xooluhu cunaanoo fisfisna way yidhaahdaa markaa de garan maayo qolyaha xoolaha dhaqda calafka ay iibsadaan weeyaan geedkan calafka ah weeyaan markaa radbana waa la yidhahdaa magacyo badan buu leeyahay oo sheegaan waayahay haddaba kaasi dee kolba intaa soo baxday baa la goosanaya haddana in kalaa soo baxayso waa la goosanaya saasuu markaa u soconaya kaanat ilusuulu jiridda waxaa yeelanaya lilmushtari iibsadaha waljazatu luulaa caleentan ama goosashadan koobaadee muuqataana lilbaaci iibiyaha iskale marka waxaan imika intan imika muuqata ee hadda in la goosto ay tahay iibiyahaa leh oo sidii midho bislaaday oo kale oo geedka u saaran baynu dee kasoo qadayna ama gaadhay tacbiirkii iyo tallaalkii jiridda hoosena de wixii le waa iska geed oo kale mar hadduu kalba mar soo baxaye geedkii weynaa unbuu la mid noqonayaa jiriddii la mid noqonaysaayo waxa iska yeelanaya baa'ica ayaa yeelanaya markaa khulaasadu waxa weeye dhulka wixii ku sugnaada ayuunbaa raaca laakiin wixii hal mar ahee haddana saa ku tegaya ma raaca weeya taasina waa sida halkaana waxaynu kaga baxnay saracii dhulka ma raacaya mise ma raacay waxaa hadda laguu gelayaa haddaba geedkii iyo midhihii marbaad kala reebtay sow maaha oo tidhi geedkii marka la iibsado midhihii raaci maayaan kolkaanay raacin midhihii yaale iibiyihiibaa geedkiina yaa yeeshay iibsadihiibaa yeeshay meeshii waxaa isku dul yaalla geed iyo midho la kala leeyahay axkaam baa imanaysa isqabqabsi baa iman kara tii baa la kala furdaaminayaa haddaba waxaa iminka haddaba la gelayaa axkaamu hamarati albaayic axkaamta ku tacalluqda midhaha baaica iibiyaha marka midhihii u hadhaan axkaamta midhahaasi yeelanayaan iyaa halkan lagaga hadlaya wuxuu halkan markaa inoogu sheegay saddex xukun xukunkii koowaad buu kuu galo wuxuu ku yidhi wa in baaca alasla haddii haddaba geedkii uu iibiyo wa calayhi samaratun lilbaa'ic iyadoo markaa midhihii ay saaran yihiin midhihiina baa'icu yeeshoo iibiyuhu yeeshay xukunka koobaad waa maxay lam yukallaf lagu kallifi maayo iibiyaha naqlahu midhahan inuu gooyo ilaa awaani jadaadi ilaa laga gaarayo ama aljadaadi daalkii muhmelka biladhibicdaa iyo kii dhibicdaa labadoo laga dhigi karaa ka biladhibicdaa baana caansan jadaad iyo jidaadna waa la odhan karaa jiimka fadxi in la fadxiyo in la kasriyo iyaguna waa caadi ilaa waktigii midhahani goosashadoodu ay ku ekayd ilaa la gaaro mushtarig iyo iibsadihii xaq uma laha inuu yidhahdo war nin yow kuuma taaghelaya subax walba ood soo kalahays iga gooso midhahaaga igala maaratay iga gooso midhahaagan inuu yidhaahdo xaq ma u leeyahay maibal maxaa yeele de waa khasaare sooma waa la khasaarinaya qofka midhihiion waktigii ay bisaylkoodii aanu ayna gaadhinba oon bislaanba ama bisaylkoodii aanu dhammaystirmin dee waa khasaaraad gelinaysaa qofkii sharciguna midhahan wuxuu ugu reebay in isaga la ilaalinayo qofka oo xaqiisii la ilaalinayo dee in gooso la yidhaahdaaba kaga sii xunba markaa laguma xaq looguma laha in la yidhaahdo waad goosanaysaa xaq loogu yeelan maayo taasi waa qodobka koobaad weeya marka mushtariyo xajiso wey iska sug intuu ninkaasi midhihiisaasi waktigii la goynayay ay gaadhayeen marka laakiin la gaaro waktigii la goosanayey waxaa xaq loogu leeyahay in la yidhaahdo deg deg iga goos oo haygu raagi wa in ixtaaja xukunka labaad haddii uu u baahdo haddaba midhihii hadday u baahdaan ilaa saqyin waraab hadday u baahdaan lam yakun lilmushtari ninkan iibsadaha iyo xaq uma leh mancuhu inuu u diido min saqyihi waraabkiisa macnuhu waa maxay midhihii hadday biyo u baahdaan yaa waraabinaya oo lagu leeyahay baa'icii baa lagu leeyahay iibiyahaa laleeyahay dee midhahaaga waraabso mushtarigu xaq looguma laha in la yidhahdo dee mar haddaad beertii iibsatay geedihiina yeelatay dhulkiina dee midhaha ii waraabi xaq looguma lahe mar walba ninkaa iibiyihii midhihiisa isagaa waraabkooda leh haddaba waayo mushtarigii xaq ma u leeyahay inuu yidhaahdo ha haiga soo gelin beerta ama biyahan hayga geedka maarata waxba intaasay dhibaatay iga keenaan ha waraabini xaq uma laha laysa min xaqihi daalika wey waaya bal baa'ica waa lagu qasbi dee haddii markaynu midhihii nidhaana ha la daayo midhihii geedka way nuugayaan haddii geedkii dhibaata ka soo gaaraysa biyo la-aanta oo midhihii aanay dhibaato badaniba soo gaadhina laakiin geedkii uu rafaadayo waxaa la odhanayaa baa'ico waraabi ama gooso ama gooso ama waraabi ila ninkii dhib baa soo gaadhayo geedkii ayay da midhihii dhib ku hayaane xaq baa taa iyadaa loogu yeelanayaa wuxuu yihi wain kaanat ishajaratu geedku hadduu yahay taxmilu xamlayni geeddan geedkani hadduu yahay geed laba jeer dhala haduu laba jeer dhalo oo midhihiisu isa soo gaadhaan falam wax unkii saddexaad falam yaakhudil baa'icu ninkii baa'ica ahaa maba goosan hamaratahu midhihiisii xataa xadatat ilaa ay soo cusboonaatay hamaratulmushtari iibsadaha midhihiisii ilan iibiyuhu maxaa muxuu lahaa midhihii markii iibka geedku dhacayay saarnaaba isaga u hadhayde midhihiisiiyoon weli la goyn hadday midho kale soo baxaan midhahaa kale yaale leh dee mushtarigaa iskale haddaba hadday kala soocan yihiin oo la kala garanayo mushkilad male laakiin wuxuu yihi wakhtaladat wixii hadday isdhex galaan oo aan la walam tatamayaz aanay kala soocmin oon la kala garani oo la kala garan waayo maxaa baayicu lahaa iyo maxaa mushtarigu lahaa halkaa iyadana xukun baa iman maxaa markaa jiraya fa fiihi ariiqaani wey masalada laba ariiq baa ku sugan ya a fa fiihi ariiqaani iska dhe laba ariiq baa masalada ku sugan ka koobaad fiihi qowlaani waatu inoo qoray markaa fa fiihi anaa soo kordhinay habedelen kitaabka fa fiihi ariiqaani weeye laba ariiq baa ku sugane ariiqa koobaad waa maxay fiihi qawlaani laba qowl baa meesha jira weeyaan dariiqa koowaad waayay axaduhumaa labada qowl mid ahaani anna albayca yanfasikhu waa in iibkii uu burayo kol haddii wixii baayica iyo wixii mushtariga la kala garan waaye waxa weeyaan dee si la yeelaa ma jirto waxabay u ekaanaysaa bay yidhaahdeen sidiioo cadamu alqudra cala tasliim ay mabiicii ku dhacdo wixii la iibiyadoo la wareejin kari waayey ayaa laga soo qaadayaaba yidhaahda waxaa la iibiyana haddaan qofka lagu wareejin ba karin oo inagii odhan jirnay iibku dee ma ansaxayo alqudra cala tasliim shuruudii bayca ayay ka jirtay markaa imika mar haddii tacaduru atasliim tasliimkii iyo wareejintii haddii mutacadir ay noqoto wixii ay suuroobi weyday dhiibkii waa buraye qowl saasuu leeyahay ariiqadan koobaad markaynu ku soco wathaani qowlka labaadee ariiqan koobaad wuxuu leeyahay mayane laa yanfasikhu lbaycu iibku fasakhmi maayo e maxaa jiraya bal yuqaalu waxa la odhan lilbaayici iibiyahaa loo loo tegi markaasaa la odhan iibiye laba kala dooro in sallamta aljamiic yani waxa weeyaan yani arrinba soo jeedin baa loola imanaya in sallamta aljamiica haddaad midhahoo dhanba isaga daysa mushtariga ujbira almushtari ninka saaxiibkaa iyo iibsadaha waxaanu ku qasbi calaa qabuulihi inuu kaa yeelo haddaad tidhaahdo waar waaban kaaga wada tegin in iibkii sidiisa loo daayo aanu xaq u yeelanin inuu ku yidhahdo lacagtii isiiyo iga qaado waxaaga yaanu ku qasbi oo awood uu bayci kaga noqdo yeelan maayo baayicow ee sidaa ma yeelaysaabaa la odhan soo jeedinta midhahaagii ma ka tanaasulaysa hadduu haa ilaayu tanaasulo nin kalaa markaa la leeyahay iska wada hayso inuu yidhaahdo may kol hadduu muranba keenay meesha ay kharibatay aniga lacagtaydii ha ii celiyo aniga hadhow tool wax ii sheeganaya odhan doonaa waa anigii midhahaygiina aad qaadatay ma doonayo lacagtaydi waa laga diiday waayo xaqiisii mushtariga xaqiisii oo wuu qaatay weliba waxna waa loogu darayo dee ziyaado aan dhibaato ku hayna waaba loo raaciyey fain imtanaca albaa'icu hadduu la bakayle waxoogaagii midhaha ahaa ahaayuu yidhaahdo may ma tanaasulayo qiila lilmushtari iibsadahaa lagu xijisiinoo lala hadli isna maxaa la odhan in sallamta aljamiica haddaad midhahoo dhan u wada dayso baa'ica intaadiyo intiisiiba ujbira albaa'icu calaa qabuulihi waxaanu ku qasbi iibiyaha inuu aqbalo oo iibkii uu kuu badbaadood geedihii yeelato oo aan lagaa fasikhin ee sidaa ma rabta hadduu markaa ha yidhaahdo waxau laa ninkan midhaha wada qaado inuu yidhahdo may anigu intiisa ma doonaya amaha ii kala sooco ama geedaha iyaha ii soo celiyo lacagtiisa ha qaato waxaa laga yaaba inuu dabac dambagalay ayaa dhici karta moogta uu isleeyahay dhirtaadii waa lagu dhacay soo cesho marka mushtarigii waxaynu leenahay haddaad tidha waaban kuu wada daayay midhaha iibkiibuu kuu badbaadi sidaa ma yeelaysa fain tashaaxa hadduu isna isgeejiyo oo labadiiba ay laba bakayl noqdaan oo isla bakaylaan wey oy me waxba isla arin isla gaari waayaan oo mid waliba uu is adkeeyo fusikha alcaqdu ila wixii laba sii wadi karee si la yidhaha ma jirtee waa la burinaya markaa iskamuu burine waa la burinaya qowlkii horay in fasakha buu ah isagunbaa iska burayaba markaa may iska buridi ma jirte markii si la yeelo la gara waayo ayaa la burinayaayo waxa burinaya dee markaa xaakimkii ama de iyagiibu markaa u idmayaa inay markaa buriyaano waa la burinayaa weeyi marka la buriyana nin waliba wixiisii ayuu dee la tegayaa ninkani geedihiisi iyo midhihiisii o dhanba uu noqon ninkaasina isaguna lacagtiisiibuu qaado kaasi waa ariiq waana dariiqa rajaxa labadiisa qowlna qowlkan dambaa rajaxan waxaan u rajaxmayaa dee iibkani iib asaxay buu ahaa wal aslu baqaau maa kaana calaa maa kaan weyn asalku waxa weeye wixii jiray inuu sidiisii u sii jiro marka ay suuroobi weydo in la socodsiiyo ayuunbay fasxi uu imanaye inta ka horeysa iibkii la socodsiin karo alaslu sixatu weyn baqaau sixa sixadii iibku inuu markaa baaqiya waa qiila qiil baa haddaba jiro oo dariiq labaad weey dariiqan labaad muxuu leeyahay laa yanfasikhu qowlan waaxidan kani wuxuu daadifaynayaa in bal la sheego qowlkaa horo la yadhaha masalada laba qowl baa ku jirta isagu wuxu le meeshan laba qowl ma jiraan hal qowl uunbaa jiro iib fasakhmayaa ma jiree dariiqaa dheer baa la maraya ayuu markaa qoladani ay iyagu leeyihiin markaa labada qowlba way jiraan yani dariiqaas ayaa markaa rajaxan laakiin kanna waa ariiq culamada qaarkood ay sheegeen halkaa waxaa inoogu dhan midhihii baaica u haray axkaamtoodi midhihii iibiyaha u haray axkaamtoodiina halkaasi inoogu dhan waxaynu hadda gelaynaa baabku dee laba qaybood buu ka koobnaa baabu bayci lusuuli wathimaari buu ah baycii usuusha iyo baycii simaarta intaa waxa inoogu eg baycii usuusha waxaa halkan ka bilaabmaya qeybtii labaad ee baabku u caqidnaa oo baabu bayci simaar ah midhaha iibkoodii yaa halkan ka bilaabmaya midhihiina waxaa lagu lari doonaa saracii akhdarka ahaa iyo biqilkii in la iibiyo iyaa iyaduna midhaha la axkaa noqonoo halkan lagu raacin doonaa midhihii buu kuu bilaabo wuxuu ku yii walaa yajuusu ma banaano baycu simaari midhihii in la iibiyo xataa yabduwa salaaxuhaa ilaa iyo wanaaggoodu iyo bisaylkoodu uu muuqdo ilaa mooyaane bishardi alqaci in la shardisanayo in markaa la goosanayo fain badaa salaaxuhaa haddiise midhaha uu bisaylku ka muuqday jaaza baycuhaa in midhahaa la iibiyaa way bannaan yihiin mulaqan bay ku banaan yihiin in marka waan kaa iibiye un la yidhahdo aan wax kale lasoo hadal qaadin wa bishardi alqaci waxa kaley ku banaan yihiin in la yidhaahdo qofkii iga gooso waan kaa iibiye imika iga gooso wa bishardi tanqiyati waxa kaley ku banaan yihiin waan kaa iibiyey waanan kuu daynayaa ilaa intay bisaylkoodu dhammaystirmayo ama iibsaduhu uu yidhaahdo waxaana ii shardiya in markaa aad iigu dayso ilaa julaay bay soo go-ayaan ayay bisaylku u ilaa julaay inaad iigu dayso ayaa markaa ii shardiya hadduu bisha toddobaad waaya intaasba way ku banaan yihin midhihii iminka waxaynu ka hadlaynaa baycu simaar isagu waa maxay waa midhihiioo iskood loo iibinay ma aha midhihiioo geedkii la socda ilan midhihiioo geedkii la socda waa baycul usuulkii waynu soo arag oo wakti kastaba geedka waa la raacin karaya laakiin marka midhihii si gaara loo iibinayo axkaan ah gaarayla shuruud baana soo kordhayso shuruudii sixatulbayca ayay wax ugu biirayaan markaa midhihii waa laba xaalo waxaynu eegeynaa midhahan la iibinayaa ma midho bisaylkii u bilaabmayba waa midho mise waa midho aan weli bisayl ku bilaabmin saasaynu u kala qaadayn haddii midhuhu ay yihiin midho bisayl u bilaabmay qaabku u bilaabmayana isagaa wax inooga sheeg waynu iska raacin be wa budubu salaaxi an yatiiba aklu waaka ku yidhi salaaxa ama bisaylka bilowgiisu waa in cuniddii ay fiicnaato oo wixii wax la cuni karo ay noqdaan marka haddii eh, midabku isbedeli jiray oo de ay huruud iyo wax noqon jireen ama ay casaan jireen waa inay casaankii soo bilaabeen ama huruud inay noqdaan ay soo bilaabeen haddii maaragtay dhadhankuna isbedeli jirayna waa in macaanki uu bilaabmay yaani halkii u dambeysayba gaadhi haddaba haddii midhaha bisaylku ku bilaabmay saa doontaad u iibin karta shuruuddii iibkii caadiga ahayd ayuunbaad iska ilaalinaysa waxaad ku iibin kartaa idinkoo goosasho iyo waxaa ka wada hadal waan kaa iibiyey iyo waana iibsaday shuruuddii iibka kalena waa dhamaystirantay khalaas u ansaxaya mulaqan baa la ydhahda marka waxa weeye albeyc lmulaq baa la yidhahda shuruud kale kamaydaan hadal waxaa kale oo banaan inaad shardi ka dhigtaan inuu hadda goosanayo waan kaa iibiyey bishardi inaad hadda iga goosanayso hadda bisaylkii weli hadduu dana muu buuxsamin waa caadi iyaduna way banaantah kol haddii waxaan bisaylka ku bilaabno waa iska banaantah de sidadan waa lagu cuni karaa waxaa kaloo ay ku bannaan tahay inuu yidhaahdo waan kaa maarata waan kaa iibsaday midhaha laakiin waxaa ii shardiya inay geedka iigu yaallaan ilaa inta bisaylku dhammaystirmayo wakhtigii la goosan jiray ay gaadhayaan iyaduna waa caadi oo kan hore shardulqadcigu isagu wuxuu ku banaanaaday de waa muqtadalwaxyaalihii caadiga waa tasliimkii waa la wareegido de iska caadi wax markaa diidaya ma jiraan kan shardu tabqiyuhuna waaba muqtadalcaqdigii weeyaan caqdigaaba keensada oo marka si ilaaqa loo iibiyo shardulqaci iyo shardutabqiya eh, midaan lasoo hadal qaadin ee eh, midhaha waan kaa iibsiye waan kaa iibiyey un la is yidhi maxaa xukunku muxuu noqonayaa waaba sidiioo la yidhi way iigu oolayaan ilaa inta waktigii la gaadhay oo xaq uma laha iibiyuhu inuu yidhahdo waadiga iibsade kaalay gooso mushtarigu wuxuu xaqu inuu yidhaahdo dee waktigii la goosan jiray ha la waan goosanayaa waktigii la goosan jiray ha la gaadho xaq buu u leeyay oo markaa itlaaqu ama eh, maaragtay shardis aantu waxay keensataa in midhahani la daayo ilaa waktigii la goosan jiray oo mushtarigu xaq u yeesho kuwaasi waa midhihii markaa salaaxoodu uu muuqday ee markaa bisayl ka muuqday haddii midhuhu ay yihiin midho aan bislaan ama waktigii la tallaalaya hala gaaro ama ha ka dambaysaba hadday doonto midhuhu haba waaweynaadaa laakiin weli may bislaan macaantiio kuuskuusan laakiin adag an weli bisayl gaadhin iyo maangadiiyo wixii la midka ahaa iyada ma la iibin karaa iyadoo aan weli bislaan oon weli bisayl ka muuqan waxaa lagu iibin karaa hal shardi haddii la helo oo halkanuu inoogu sheegay shardi ama qodob labaadna xaalad labaadoo uu ohan doona waa la iibin karaana hadhow buu inoo sheegi doonaa marka laba xaalo ayuu sheekhu yidhi waa la iibin karaa midhihii un bislaam xaaladda koowaad halkan uu ku sheegayo ilaa bishardi lqaci in qofka lagu shardiyo inuu hadda goosanayo baa lagaga iibin karaa in lagu shardiyayo inuu hadda goosanay haddii kale lama iibi karo midhahan iga iibi geedkan ha iigu yaallaa ama iga iibi uun keliya oo aan waxba lasoo hadal qaadin iyo waa yahay ma soconayso iibkaasi baail wey maxaa yeelay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam kamaa fi saxiixayn nahaa can bayci thimaari xataa yabduwa salaaxuhaa wuxuu diiday nebigu midhaha in la iibiyo intaanay bislaa ilaa bisayl ka muuqdo in la iibiyo nabiguu diiday calayhi salaatu wasalaam soo arki mays waxba kamuu soo reebi marka asalku waa inay mamnuuc tahay midho aan bislaan in la iibiya haddii keligood la iibinayo taasi waa qodob maxay tahay cillada loo diidan yahay cillada loo diidan yahay waxa weeye nebigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam ara'ayta in adhaba allaahu asamara bima yastaxilu axadukum maala akhiihi buuli midhuhu intaanay weli bislaan waxa iska badan aafooyinka iyo waxyaalaha ku dhaca inay wada xumaadaan babaa laga yaaba intay cayayaan iyo waxyaala ay cunaan inay aafoobaan oy baaba-aan ay xumaadaan ama qaybo badanoo kamida ay xumaato iyaa laga yaabo marka laakiin marka biseelku uu bilaabmo waa goor ay soo dhaafeen waktigii ay inta badan midhuhu xumaan jireen markaa nabigu wuxu yidhi dad midhihii bislaan iibisaan haddii ilaahay balaayo cayayaan ku salliday xumaadaan maxaad ninkan lacagtiisa ku qaadatay maxaad ku xalaashatay walaalkaa lacagtiisa soo arki maysi waaya ciladaasay fuqaadu waxay ka soo saareen haddii uu hadda goosanayo inay bannaan tahay oo de waxaan laga cararayay waa cayayaan iyo aafooyin ku yimaada laakiin hadduu yidhahdo war imikadanaan kaa goosanayaayo iga iibso iga iibi ood ka iibiso de waa caadi baa la yidhi way bannaan tahayoo ciladii nebigu uu sheegay ee cayayaankii wixii laga baqanayaya midhaha iminka la goosanaya dee looga baqan maayo soo arki maysi waayo waynu u soo socona taasay markaa cilladii bay halkaa ka soo saaray oo xadiidkii tacliilkiisii oo mansuusa ayay markaa istinahan kala soo baxeen waa ijmaacna way yidhaahdeen waa lagu ijmaacsan yahay sharulqaci in lagu iibin karo haduu daahiriyadii baa diidani laakiin dee hadduu ijmaacu ka horreeyey waxba khilaafkoodu macno samayn maayo waxay su-aashu markaa noqonaysa midho aan bislaan maxaa lagu faraya waa inay waxtar leeyihiin baa layidhi marka lagu iibin karo midhuhu shardulqaci lagu iibinayo waxaa shardiga in waxan wax waxtarle uu yahay oo se waxtar u leeyihiin dee qaar baaba dhulka ku bislaado marka geedka laga soo guro ya ee layska dhigo qaar baa halkaa iskaga bislaada sida muuskii oo kale iyo sawma isagioo adag baad soo goynaysaa muddu iska leeyahay halkaas ugu bislaaday marka kuwii halkaa ku bistaanay way noqon karaan waxaa kalooy noqon karaa kuwo sidooda isaga jilicsanoo yaan la cunin be xoolaha la siisanayo ayaaba iyaguna noqon karaanoo markaa waxa weeyaan xayawaankii ay ku cunayaan de iyaduna nafcigay leedahay iyo faa'iiday leedahay iyadana waa caadiyo waa lagu iibsan kara laakiin haddii aanay dhulkana ku bislaan sidoo kale aan sidiisaana lagu cuni karin dhulkana aanay ku bislaan wax kale aan looga faaisayn kalkumathraa buu minhaajku odhanaya sida kumahrada oo kale kumahradu waa maxay waa cambaruudka midhahan cambaruudka dee sida markaa laga fahmayo kalaamka fuqahada haddii isagoo adag la soo gooyo waa khalaas waa khasaare marka kaa khasaaraha isaga shardulqaci laguma iibsan karo de waa khasaarin un faa'iido male nafcina male waxaa nafci lahayn lama iibsan karo waaya qodobkaasi waa inoo dhey walaa yajuusu baycu himaari ma banaano himaartii in la iibiyo xataa yabduwa salaaxuha ilaa salaaxiiyo fisail ka muuqdo ilaa bishardi lqaci haddaan markaa la goosanayn wey fain badaa salaaxuha haddiise bisail muuqdo jaaza baycuha waa la iibin karaa mutlaqan iyadoon waxba la shardiyin wa bishardi lqaci iyo iyadoo goyn la shardiyey wa bishardi tabqiici iyadoo dayn la shardiyey labadaba waa lagu iibsan karaa wa buduwu an yatiiba akluhu cunidiisii ay iska fiicnato wax hadda la cuni karo uu noqdo nabigaa la weydiiyeyba xadiidku waaba marfuuco wuxuu i naha rasul sal can bayci imaari xataa tuzhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday mirihi in la iibiyo ama xataa tashuwa ilaa zahwi ka muuqdo fasuila waxaa la weydiiyey wamaa tazhu oo zahwigu muxuu ahaa qaala wuxuu taxmaaru aw tasfar ama taxmaru aw tasfaru waa in ay casaato ama ay cawlaan noqoto xataa yaswadana waa la soo wariyay idan ilaa madow ay soo madoobaadaan oo madow ay soo bilaabaan waaya su-aal baa markaa imanaysa dee waxaan doonayaa beertoo dhan liin macaanta ku taalla inaan hal mar wada iibiyo oo qolaan ka jibladaya ma xabad xabad xabad xabad miyaan u taabtaa inay wada bislaadeen ama aan u eegaa inay wada maaragtay casaana ay casaadeen ama midabkoodii isbedelay mise qayb baa igaga filan wuxuu ku yidhi waidaa wujida haddii la helo daalika bisaylkaasi fii bacdiiljinsi wixii isku jinsiya ee filbustaani beertaadan ku yaalay qayb ka mida haddii lagu arko bisayl jaaza waxa bannaan baycu jamiici maa filbustaan wax alla waxa beerta kuugu yaallay inaad iibiso ee min daalika aljinsi nooc jinsigaas liin macaantii xabad bislaatay haddaad aragto liin macaanta beerta kuugu taalo dhowaad iibin kartaa laakiin maangada ku taal ma iibin kartid ilaa iyadana wax ka bislaadaan marka xabado bislaaday aad aragto ayaad wixii beerta ku yaallay odhan waayo waxaa la yidhi beertu ma kala hadha inta badan waxaa laga yaabaa berriba inta kalaan ama way saaraacaysaa maalinba qaybo fara badan iyaa iska bislaanayo waxa weeye hal mar bay iswada raaraacayaan marka haddii in qayb la arka xabad ba ha noqote waa ku filan tahay laakiin waa intii beerta ahaa baa laba beeroodoo isku dhegan xataa hadday yihiin oo beertan wax ka bislaadeen tan kale lama iibin karo haddaa doonto adigu xataa wadalahawgaan kol haddaanay isku beer ahayn beer weliba sideeda dhaqaalaheediiy waxeedii duruufeeda u leedahay waxaa lagaa doonayaa beer walba inaad sideeda aada u eegto walaa yajuusu baycu zarci lakdari wuxuu hadda gelayaa biqilkii dalagii ama saracii soo baxay isaga goormaa la iibin karaa walaa yajuusu ma bannaano baycu zarci alakhdar zaracii akhdarka ahaa ee cagaarnaa biqilkii hadduu doona haba dheeraado de maarata waxa weya dalagii soo baxay ee biqi maarata caleenta ahaa ee akhtarka ahaa ee laakiin weli midhihiisii aanay adkaan weyn haddii intuu firidii bixiyo firidii ay adkaato markaa waa la iibin karaya firidana gaar waa loo iibin karaa firidii iyo caleentiiyo balkii oo isla wada socdana hadii firidii ay muuqato waa la ysla wada iibin karaa inay muuqato unbaa shardiya midhihiisu ay muuqdaan waaya laakiin iyadoo weli aan firidii guntaminba ama guntantay laakiin aan adkaan lama iibin karo ilaa bishardi lqaci shardulqacigi aynu sheegayno in baa lagu iibin karaa caleentaa yaree biqilka ah hadduu qofku hadda kaa goosanayo baad ka iibin karta laakiin qof kale waarniyo aniga ha ii marayse iga iibi beerta maasha alla si fiican bay usoo biqishay buo si fiican bay u baxday waa maxay waa gelley baa ka beeray waa gelley biqil fiican oo soo si fiican u ababayba meeshii kugu yaalo si fiican u koray kolkaasaa tiri iga wada iibi waan kaa iibiyey bui ma ansaxayo iibkaasi waxba kama jiraan waayo ilaa midhahu intay soo baxaan ay adkaadaan lagama aamin in balaayoy ku yimaadaan oo aafaad yimaadaan marka haddaad hadda goosanayso unbaa lagaa iibin karaayo dee caleentan aad loda da siisanaysa iyo wixii lamidka ah qofkii hadda goosanaya unbaa laga iibin karaa qofkii kale ilaa miruhu adkaadaa waxba lagama iibin karo walaa yajuusu ma banaana baycu zarci lakdari zarcii akhdarka ah ee keligii la iibinayay weey waaya qabla ishtidaadi xabihi weey inta aan firidiisi adkaan lama iibin karo ilaa bishari اlqaطci ilaa iyo hadda qofku uu goosanaya mooyaan oo iyaduna dee axaadiista ayaaba nahyigeedu uu ku soo aroray oo naha rasul sl baycu sumbuli xataa yabyada nebigu alayhi salatu salaam madaxyadii in la iibiyo iyagoo aan cadaan marka caddaanba markay markaa ay markaa adkaadaan xataa yashtadda lafdi kalaba can bayci lxabi xataa yashtadda nebigu in firidii la iibiyo aan adkaan ayuu diiday markaa iyadoo de aan gudtabinba inaad biqilkii sii iibisaana kasii daranba ilaa markaa midhihii adkaado lama iibin karo waay wuxuu hadaba yiri fain baaca thamarata haddii qofku midhihii uu iibiyo aynu soo diidnay qabla buduwi salaaxiha iyadoo bisayl ku bilaabmin hadduu midhihii iibiyo min saaxibil asli qofkii asalka lahaa uu ka iibiyo jaazada u gudub wuu banaanaan min gayri shardi lqaci wa inagii lahayd midhihii aan bislaan sheekhu wuxuu odhan doonaa laba xaalo ayay bannaan tahay midhihii oon bislaan in la iibiyo xaaladda koowaad maxay ahayd markii shardulqaciga iminka iga goosa markii ay ahayd waa la ogolaa waynu soo aragna xaaladii labaad buu kuu sheegaya xaaladdan labaad waa maxay qofkan aad midhaha ka iibinaysaa geedkaba isagaa leh haddii qofkan aad midhaha ka iibinaysaa uu yahay kii geedka lahaa geedkan midhuhu ku yaallaan midhihii oon bislaan ayaa biduuni shardilqaci lagaga iibin karaa buuli soo arki mayse oo maxaa midhihiisa geedkiisa midhahooda maxaa ku keenay adiga xaggeed ka soo heshay marka horeba geedkiisan midhahoodu xaggee adiga kaa soo galeen laba qaab qaabab fara badan bay ku iman karaan laakiin hal tusaalo imikaynu soo marayey baynu bixinayn geedkuu kaa iibsaday adigoo midhihii talaalay midhihii oo la tallaalay buu geedka kaa iibsaday iyadoo waqtigii tallaalka la joogo de midhihii yaale midhihii adigaale geedkiina isagaale muddo kadib baad haddana waxaad ka wada hadasheen waa niyo haddii aad isku rafaadnay maca midhaha haddaan kaa iibiyo ka war midhihiin weli bislaam wey soo ma imanayso way imanaysa haddaba wuxuu ku leeya sheeku xaaladaa iyada ah kol hadduu ninkani geedkii leeyahay mushkilad ma lehay waa laga iibin karaa halkuu milicsanayaa wuxuu uga qiyaas qaatay haddaad bilowgiiba haddaad geedkiiyo midhaha isu raacin lahayd ma banaanayd mise may banaanayn way banaanay dee markaa imikana kol hadduu geedkii isagu leeyahay inaad midhihii u raaciso adigoo bilowgiiba isu raaciyo bay la mid tahay laakiin sheekha qodobkaa waa lagu qabsaday muctamadkuna arrinkaa waa diiday waxaanu yidhi kol haddaan kolkii hore laysraacin ee la kala reebay nahyigii nebigu meesha wuu taagan yaho midho aan bislaan lama iibin kara buu yihi nebigu calayhi isalaatu wasalaam imikana geed ma iibinayside dee midhaad iibinaysa midhahaasina inay aafoobaan baa laga yaaba kol hadday sidaa tahay waxa weeyaan qaacidadu maxay ahayd de waxa weeye qad yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala waxa isagoo soo raacoo cid kale la socda la ogol yahay keligii isagoo socda lama ogola ama ataabicu taabicu weeyaan taabicu wuxuu ahaa markaa waxaa kala la socda haddaan la socdu keligii socdo lama yeelayo markaa midho aad keligood iiminayso aan bislaani ma asaxayso markaa masalada sheekha laguma waafaqsana ee waa laga diidayo muctamedku wuxuu leey lama iibin karo ilaa bishard lqaci shardulqaci unbaad ku iibin oo waxaad odhan midhaha waxaan kaaga iibiyey bishardi inaad iminka goosanayso hadda waa midho geedkiisii ku yaal kolkaasuu ka odhanaya waxaan kaaga iibsaday bishardi inaan iminka goosanayo ayaan intaa kaaga iibsaday waa dhamaada iibkii soo maa lacagtiisii baad siisay halkaasuu ka baxaya waxbaha goosana iskaga dayso waxbaha ka goy geedkiina adigaa leh midhihiina adigaa leh oo haddaa shardiga maxaa meesha lagaga derayay litasxiixi ilcaqdi baa layii caqadkaa lagu ansixinayey laakiin cid ku raadsanaysa oo kula kaalay iga goosa meeshii ma jirta sawma fa huwa sharun waajibun maarata waajibun dikruhu walaa yalzamu tanfiiduhu soo arki waa shardi in la sheegaa ay qasab tahay in la fuliyaana anay waxba qasab aha oo saas waayo taasi waa mid fa in baaca hamarata hamaradii hadduu iibiyo qabla buduwi salaaxiha salaaxeedii oo aan dhamay aan muuqanin min saaxibil asli uu ka iibiyo jaaza min hayri sharti lqatci wa zarca alakhdara haddii uu biqilkii iibiyo iyo caleentii aan midhaheedu adkaan min saaxibil ardi kii dhulkaba lahaa hadduu ka iibiyo iyaduna jaaza way iska bannaan tahay min hayri sharti lqaci buu ku yidhi oo zarcan akhdarka ah labadii xaalo ayuu iyadana sheekhu gelinaya oo saracii akhdarka ahaa waa adiga sharqulqadci ku iibin karayay soo maa xaalad labaad buu kuu sheegaya la iibin karo waa goorma hadduu ninku dhulkaba isagu leeyahy nin baa tiri dhulkaaga iga kire waan beeranayaa ee lix bilood iga kire wuu kaa kireeyey kolkaasaad ka beeratay biqilkii way kuu biqishay masha alla gellayba waad ka beertay biqil fiican markay tahay ayaa tiri makaa iibiya markaasuu yidhi hayo aabad heshiisana waad ka iibisay kol hadduu dhulkii isagu leeyahay biqilkiina wuu iibsan karaa buu yidhi way bannaanta iyadana muxuu uga qiyaas qaatay haddaad dhulka bilowgii ka iibin lahayd oo dhulka adigu lahaan lahayd oo dhulkii oo biqilna ku yaalla aad ka iibin lahayd uu ku odhan lahaa dhulkana waan kaa iibsaday biqilkana waan raacsaday oo anigaa leh uu shardisan lahaa way asixi lahayd oo midhihii aan bislaanee geedka la raaciyey ayuunbuu noqonayaa biqilkii aan firidiisii adkaane la raaciyey dhulka la raaciyena saasoo kalunbuu ahaa markaa tanna waa sidii sidiioo kale buu leeya isagu halkii uu midhahaba mariyey ayuu tanna marinaya marinayaa sidii taa looga diiday ayuunbaa tanna looga diiday oo markaa halkana muctamadkii muxuu noqonayaa kol haddaan dhulka iyo biqilka laysraacinaynin oo aan hadda la wada iibinayn waxaa la iibinaya uu biqil keliya yahay lama iibin karo ilaa iyo birihiisu ay adkaadaan baa la leeyahay iyaduna waa sida kolkuu zaracii ka hadlayay buu haddaba dhowr masalo oo zaraca ku tacalluqo inoo raaciyey oo iyagu laakiin u noqonaya baab abwaabteennii hore maadaama uu halkan kaga hadlay caleentii iyo arrimihii zaracan uu kaga hadlay ayuunbuu halkan u keenay masaa-ishan inoo soo socota iminka zaraca ka hadli doonta shuruudihii iibka aynu hore u soo naqaanay iyay u noqonayaan wuxuu ku yidhi walaa yajuusu ma bannaana bayculbaaqilaa fuulkii in la iibiyo al akhdari cagaarnaa fii qishrayhi isagoo labadiisii qal ku jira walaljawsi jawskii in la iibiyo walowsi iyo lowskii in la iibiyo fii qishrayhi isagoo isaguna labadiisii qalba ku jira halkan wuxuu ku leeyahay sheekhu eh, fuulka dee innagu isagoo firiya unbuu inoo yimaadaayo waynu cunnaa un laakiin waxaan u malaynayaa dee digirtuba waa lamida digirtu sidee u baxdaa anigu maan arag yaa digirtu haa midhaheedu markaa ma iyadoo xabad xabaday u baxdaa ya qal dheer bay ku jirtaa haddaba fuulku waa sidaa haa sidan dhaameelkoo kale caleen dheer uunbay ku dhex jir jirtaa marka haddaba qalkan dheere qishreynkiisa laguu sheegayo fuulkii dee qal hoosena wuu leeyahay caleentan uu ku dhex jiraan iyaduna waa galde marka haddaba fuulkii markuu cagaaran yahay ama digirtiiba iska dhaadaa doonto ay cagaaran tahay dee waxay ku jirtaa caleentii ku dhex jirta haddana gal hoose ayuu fuulku siilay mala diirtu mal adee gal hoose ma siilee gal hoose ayuu haddana fuulku siilayo hadda waa adigaan arkay imikaba dee eh, muxuahay hadda sidiisa loo kariyo waa tan qal weyni uu ka baxo haddaba ma bannaan tahay in qalkii sare ee caleenta ahaa lagu iibiyaa maybi kuisha qalka sare laguma iibin karo marka de fuulkiio cagaaran bay noqonaysaa lamaba iibin karaba ila markuu qalalo unbaa laga saara markuu adkaadu dee uu qalalo baa la kala jeexayaayo bidhihii laga soo guranaya laakiin isagaiyo qoyan haddaad soo daadiso de waba markaa bidhii wa imaanaya marka waxaa meesha ka soo baxaysa fuulkiioo qoyan ya haddii la doono haben la soo gooye oo dhulkaba ha yaalle lama iibin karayo laa cala shajari walaa cala alardi maxaa loo diiday de waxaa loo diiday wixiiba lama arkayaba inaguna shardi waxaynu ka dhigi jirnay waxaan ad iibsanaysa inaad arkayso haddii waxaanu ku jiraa wax u daruuri oo aanu ka maarmayn uu yahay mooyaane haddii kale waa in laga saaro markaa haddaba fuulkii hadduu doono bislaadayba oo laakiin qalkii ku jira lama iibin karo waa in qalkii laga jeexo oo laga soo daadiyo qalka hoose isaga waxba laga saari maayo waa lagu deginaya looskii baa lamida waynagii sheegaynaa xalay dee looskoodu waa inaga duwan yahay fuula soodaanigeenina waa saas oo kale oo culamadeeni way diidan yihiin qalkan sare isagoo ku jira in lagu iibiyo baal imika de waa lagu iibiya una aadba loogu iibsada isagoo qoloftii sare ku dahaaran iyaa dee la iibiyaa imika marka la doono maarag de laakiin miyaa lagu cunaya kolley waa laga jebinayaa ilan qolofta sare cidina cuni mayso dahaarka yaree hoose ayuunbaa la ogolyahay bay leyn culamadu in lagu iibiyo laakiin waxaan sare adeen wixiiba ma arkayside haddaad doonto qaar badan bay xabad xabadi kaaga soo baxaysaa wixii kale waxaanba dhafba lahayn uu noqonaya markaasaa markaa khasaara meeshii ka imanaya marka si aan karar u imanin oo khasaarahaasi aan loogu dhicin waxay ku leeyiin waa in qalkan sare laga jebiyo deetana wixiioo markaa firidiioo muuqata de markaa waa qalkiiyo dahaarkii helaaye de isagu marka laga cunayo sidaa laysaga maarata jejabinayay kaa unbaa lagu iibin karaabay jawskiina waa saasoo kaleo isaguna waa midhahaa yare marka kaasoo kale lamidka ah fii qishrayhi markaa labadiisii qishray laguma wada iibin karo wayajuusu waxaa bannaan buu yihi baycu shaciiri heed in la iibiyo fii sumbulihi iyadoo madaxii ku taalla sumbulkiisii de maarata ay ka baxaysa wa fii bayci lxindati qamadi isaga in la iibiyo fii sumbulihaa iyadu geedkii maarata ku taalla de maarata laantii ay ka baxaysa laanteed yarad ku taalla qowlaani laba qawl baa ku sugan asaxuhumaa sidaas xoogga badani annahu laa yajuusu waa banaanay banaanayn heedii waxay leeyihiin iyadoo iskaga taalla caleyntii ay ku taalla sumbulkeedii sabuulkeedii ku taalla waa la iibin karaayo firideedii baa muuqata bay yidhaahdeen laakiin qamadiga firidiisii ma muuqatee dahaar buu ku xidhan yahay isagugaad heeduna sideedanay u muuqataa bay yidhaahdeen kan kale ee muxuu ahayey qamadiguna dahaar buu ku xidhan marka kol haddii dahaarkii de wax ku jira allahu aclam dahaarkaa isaga ma lagu iibin karaa waa la diido qowlka muctamadki wuu diiday waa jadiidka oo dee ru'yadii baa shardi inagu inag lahan wii waa in la arkay kol haddaan wixii la arkayn ma soconayo laakiin heedii iyadu way muuqatay waa la iibin karaa marka iminku maxaa kaaga soo baxaya gelaydii haddii ay xataa adkaato dee weyn baa ku qarsoon soo ilaa wixii laga soo saaro baashii ay muuqato lama iibin karayo laakiin iyadoo eh, maarata naasihii bixisayoo dee naaskii la arkayo laakiin calaantaa weyne ku qarsoon tahay oo aanad garanayn ilan qayb meelbaba caddaataba oo aan firiba lahayn haddaana wixii muuqan lama iibin karo laakiin haruurkii dee madaxaasuu soo ridayaayo madaxaasuu saaran wa maaragtay eh, kuu wada muuqda firidiisii way ku wada muuqata marka isaga sidiisaa waa loo iibin karaa markii uu adkaado marka de waad arkaysaa waxay u noqonaysaa xaggii markaa ru'yadii iyo arrimihii bay u noqonaysaa wuxuu yidhi wa idaa baaca hamarata aw izarca lam yukalaf ilmushtahi halkan wuxuu inoogu soo khatimay baabkan saddex masalo oo iyaguna cuwaankoodu uu noqonaya ama waxay ka hadlayaa axkaamu hamarati lmushtari markii aynu midhaha u reebnay baaica weynagii axkaamtii midhahaasi yeelanayaan ka hadlaynay soo maa iminka markaynu nidhaahno midhaa la iibiyey midhihii qof baa iibsaday midhihii waxay ku yaallaan geed dee qof kala leeyahay ilan midhahoo keligu kaa iibsaday geedkii adigaa ah. haddaba halkana axkaam bay u baahantah marka haddaba midhahaa qofkani kaa iibsaday geedkaagii ku yaalla axkaamtoodiibaa halkanoo saddex xukuna afar xukuna iyaa halkan lagaga waramaya ko wuxuu yihi waidaa baaca samarata hadduu midhihii iibiyo geedkiina uu la haro wey awi zarca ama dee dalagii uu iibiyo beertii baxday ee firidii adkaatay maarata wixii uu iibiyo de dhulkiina isagaale ah, lam yukallaf ilmushtari xugdi koowaad waa ka iibsadihii lagu qasbi maayo naqlahu inuu rarto ilaa fii awaaniiljadaadi ilaa ay la gaadho waktigii la goosan jiray midhaha jadaadku waa midhaha loo isticmaalaa walxasaadi iyo markaa zaracana waktigii la xastin jira la goosan jiray marka labadood af somalia waa goosashu maan midhihiina waa la goostay wey saraciina waa la goostay de labaduba waa laba la goosanayo laakiin af carabiga midhahana jadaad baa loo isticmaala dalagan kale qamaddigii iyo dee haruurkii iyo wixii lamidka ahaana xasaad baa loo isticmaala labaduba waa goosashadii wey marka ilaa mid waliba waktigiisii la goosan jiray uu gaado qofkii lagu kalifi maayo inuu goosto waajib waxaa in loo daayo waa haddan sharduqaci meesha o waayo xukunka labaad wain ixtaaja ilaa saqyin haddii waraaq loo baahdo lazimal baaica iibiyihii waxaa ku waajib ah asaqyu inuu waraabiyo halka eeg hadda midhuhu markay iibiyaha u hadhayn yaa waraabinayay iibiyaha waraabsanayay de kaa midhahale baa waraabsanayay laakiin markaad midhihii keliya iibiso wakhtigii la goosanayayna aanay gaadhin waraabka yaa lagu leeyahay iibiyaha lagu leeyay baa midhaha iibsadahaalo mushtarigaa leh haddana isaga waraabkii laguma leh adigaa lagaa doonay inaad waraabiso oo maxaa lagugu qasbay waxaa lagugu qasbayaa baa la yidhi waxa weeye dee midhaha dhammaystirkoodii baa lagaa doonay ila midhahan adigaa iibiyey qofkii inaad ku wareejisaa doonay wax dhammaystiran qofki ku wareejisaa la doonay marka inaad midhihii aada waraabiso ayaa lagaa doonaya xataa haddaad u fasaxday qofku inuu goosan karo mar haddaan waktigii la gaadhin waraab baa lagaa doonay xukunka saddexaad wa in kaana calayhi dararu haddii qofkan haddaba iibiyaha ah uu dhib ka soo gaadhayo fi saqyi waraabka oo geedkiisii dhibaata soo gaadhayso geedkiina biyihii wuu ku dhibaatoonaya midhihiina biyihii bay u baahan yihiin maxaa la yeelaya dee hadday si isku raacaan sidaa isku raacin baa la yeeli waar iska waraabi waa qushigiisa waan kuu waraabin geedka wiiisog haduu idhaahdo waa caadi hadduu yidhahdo iska daa waxbana ha waraabin sida ilahay ka dhigaynu arkiye iibsadihii uu yidhaahdo uu iska daayan iyaduna waa caadi haddii laakiin eh, iibsadihiina uu yidhahdo ii waraabin midhaha iibiyihiina uu yidhahdo geedkaygii baa dhibaata soo gaadhaysaayo ma yeelayo watashaaxa ay isriixriixaanoo ay labadiiba bakhaylaan fusikha alcaqdude si la yeelaa ma jirte iibkii waynu ka fasakhay waxa suuro geli waayey in la socodsiiyo iibkii waa la fasakhaya xaalad xukunka saddexaad wa in ishtaraa hamaratan hadii uu qofkii midhihii iibsado falam ya'khudhaa midhihiiba aanu qaadan xataa xadaat ilaa ay soo korodhay amaratun ukhraa bero kale ku iibsaday maay kuwa kale ayaa geedkiiba haddana dib u dhalay midhihii hore laga goy markaasaa midho cusubi ay markaa yimaadeen markaasaa la kala garan waay berihii hore iyo ee uu ninkan iibsaday iyo kuwii cusbaabaa la kala garan waay taasi waa masalo waxaa kaloo la mid a suuraddan kaluu kuu sheegay awishtaraa wuxuu iibsaday jazatan goosasho min aradbati cawskii iska dhe ama dee calafkii ah falam yaakudhaa mabuu goosan iibsadihii xataa daalad ilaa ay dheeraatay calaf buu iibsaday dhulka ku yaalla de waa inuu markaa goosta sow maaha muu goosanee waxoogaa waxbaa ka yarsi noqday laba saddex beri afar shan wixii way dheeraadeenba waxaa dhan mu wada iibsaday isagu dee mu wada iibsana qayb uun buu leeyahy ma la kala garanaya waxba laga garan maayo xataa taalad ilaa dheeraata iyaduna waa suuro suuradii hore lamida saw maa suuro saddexaadoo lamida ayuu kuu sheegaya aw tacaama ama qofku raashinbaabuu iibsaday wuxuu iibsaday ama halkaa yaalla falam yaakudhu labuu wareegin xataa ikhtalata bihi kayru ilaa qabadi kale lagu daray qof aan ogeyn unbaaba yimidoo halkan maaragtay baaldigan qabadigii ku jiray kuuskii halkan yaalla unbuu ku daray ku aad iibsatayna wuu ahaayo wali aanad la wareegin waaya maxaa la yeelaya wuxuu ku yidhi fa fiihi qowlaani masaladan iyadaa laba qawl iyaa ku sugan laba qowl ayaa ku sugan axaduhumaa qowlka koobaad waxa weeyi yanfasikhu lbayc iibkii uu buray sidii aan soo marnay tasliimka meesha suuragalahay buri wathaani ka labaad waa kii rajaxnaaye wuxuu leeyahay laa yanfasiku mayma burayo bal yuqaalu lilbaayici iibsadihii baa la odhan in taragta xaqaka haddaad u wada dayso uqira alcaqdu heshiiskii ama iibkii waa la dayn wa in lam tatrug haddaad u wada dayn weydana fusikal baycu iibkii baa lagaa fasikha eseed yeelaysa hadduu yahado waan u wada daaye ha iska wada qaata raashinka isku darsamay ama midhaha isku wada darsamay ha wada qaato ama cawska ha wada goosto hadduu yidhaahdo dee waa sax mushtarigii waa la qasbaya marka wada qaadaha la odhanaya haddii uu baa'icii diiduu yeeli waayo miyaa lagu odhanayaa mushtarigii war adigu ma u wada daynaysaa beri halkan taasi ma imanaysaa ilan meeshan waxbaa la kala iibsaday soo ma kala iibsigii muxuu keensanaya waa isdhaafsi sidii halkii hore ma imanaysa tani ilaa halkii hore ninkani midho u soo hadhay ayuun baynu kula soo noqon ma u daynaysa soo maa laakiin iminka ninkani wax uu iibsaday ma odhanayno de ma daynaysaa ma odhanayo hadduu daayo muxuu lacagtiisii lagu qaatay markaa baa imanaysa oo lacagtiisii maxaa lagu qaatay markaa isaga markaa hadal uba yaallo isaga lagu soo noqon maayo hadduu kaasi diido iibkii waa la fasakaya waay xukunkii u dambeeyey ee afraad wuxuu yihi wain talifat ihamaratu haddii midhihii la iibsaday uu baabao ay baaba'aan bacda takhliya iyadoo qofkii lagu fasaxay iibsadihii oo lagu fasaxay oo la yidhi midhahaaga gooso waad goosan kartaa la yidhi ayuunbaa ayax ilaahay keenay ama wax kalabaaba yimidba isagoon goosan ayaa midhihiiba baaba-e waayahay midhahaa baaba-ay yaa khasaaray khasaaruhu yuu ku dhacay baa laga hadlaya fa fiihi qawlaani laba qowl baa imaamu shaafici uu ku leeyahay axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahaa in midhahani tatlafu ay ka baaba-ayso min damaani lbaa'ici mas-uuliyadda baa'ica oo isaga ayaa khasaarahaasi ku dhacaya lacagtiina wuu iska celinayaa kaasi waa qowl muxuu cuskanayaa wuxuu cuskanayaa xadiis nebi oo nebigu calayhi salaatu wasalaam amara biwadci ljawaa'ixi ayaa xadiiskii jaabir ahaa nebigu wuxuu amar ku bixiyey musiibooyinka in la dhigo in la dhigo maxaa loogala jeedaa in la dhaafo oo qofkii wax kaa iibsaday haddii musiiba yani kaa iibsaday midhaha midhahu bay ka hadlaysa midhihii uu kaaysa hadday musiiba kaga dhacdo oo geedkii intii aanu goosan la tegin geedkii lagu asiibo lacagtiisa iska ciid saasaa macnaha xadiidku uu noqonayaaba waay kaasi markaa xadiidkaasu haysta waana xadiid saxiixoo dee maaragtay saxiixaynkii ku jiray ama maaratay saxiix muslim ayaa maaratay riwaayadu maarata law bicta min akhiika amaratan faasaabathu jaaixatu waaba si kasii caddahay falaa yaxilu laka an taakuda minhu shayan saii muslimkitaas ku quranta haddaad walaalkaa midho ka iibisay oy musiiba ku dhacday kuuma banaa inaad lacag ka qaadato bima taakudu maala akhiika bigayri xaqi maxaad ku qaadanaysaa xoolihii walaalkaa lacagtiisa maxaad ku qaadato o dhaafsatay waa ka musiibadu ku dhacday xadiiskaasi waa cadiyahay soo ma muslim baa werina wathaani qowlka labaad wa huwa alasaxu buu yidhi waa qowlka saxiix ee xooga badan waa maxay annahaa in midhahani min damaani lmushtari iibsadahay ka baaba'aysa waa la kala iibsaday waa lagu fasaxay waad goosan karaysay adigaan goosanin musiibo ilaahay baa timid waa xoolahaagiio baaba'ay innagu iibkeenni wuu dhamaado waynu kala iibsanay kana muxuu haystaa xadiis saxiixu haystaa isagu oo saxiix muslimka ku jiro abu saciid alkhudri ayaa werinaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam waktigiisii nin uu midho iibsaday deetana fa usiiba usiiba fii himaarin ibtaaca musiiba kaga dhacda deetana dayn badan baa lagu yeeshay deetana nebigu dadkiibuu ula hadlay u yihi war bal ku sadaqaysta markaasaa lagu sadaqaystay markaasay wixii sadaqada loo la siiyana dayntiisii gaari weyday war inta aad hesheen unbaad leedihiina qaata buu ku yiri nabigu alay slam nimankii daynta ku lahaa marka xadiidkani muxuu tilmaamaya dee ninkani midhihii uu iibsaday musiibadii ka soo gaadhay waa tan uu ku qaamoobay haddii aan isaga khasaaruhu ku dee buu qaamoobeen wax odhan lahaa un waxba dayntaadi waxba kama jiraan wixii iga iibisee ma way baaba waxba iguma lihidin unbuu odhan lahaa soo waa tan ninkii qaamtu raacday ee lagu sadaqaystay ee halkan markaa ay martay markaa imaam shaafici labada xadiid waxa uu markaa aduu lagu jamcinay shaaficiyada ku jamcinayaa waxay leeyihiin intii aad ku wareejiseed gooso tiri kadib hadday tahay waxba kuguma le adigoon weli u fasixin oo takliyadii aanay dhicin hor weli ku fasixin haddii ay tahay musiibadu dhacdayna dee adigoo weli midhii midhihii wareejin ayaa musiibadu dhacday markaana adiga ayaa damaanaya وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم